بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى caawa waxaynu qaadan doonaa muxaadarooyinkeenii taxana ahaa habeenkeenii afaraad ama kalfadhigeenii afaraad muxaadaraadkaasoo caalam ruuxaaniyaadka laga sheekeynayey darsigii hore waxay noogu dambeysay casharadii ku saabsanaa jinku ma dhala hadduu dhalana muxuu dhala jinkii ma isguursan karaan haddii isguursanana wax maisku dhali karaan waxaa kaloo inoogu dambeeyey qofka bini aadanka markuu jinku xidhiir la soo sameeyo maxaa lagu garan kara amase qofka marka uu jin mucashaqii uu xidhiir la soo sameeyo astaamihii lagu garan jiray isagoo sheekhu inoo sheegay astaamaha uu sheegaya inaanu qof kastaaba naftiisa ku dabaqin aanu is odhan astaamaha la sheegayey uu sheekhu tirinayey anigana waxaasay haya ee macluumaad guud ee uu sheekhuna siinayay insha allahu tacaala darsigeena afraad been caawa insha allahu tacaala qaadan doonaa sheekhayna sheekh maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan falyatafadal mashkuura wamaajuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaa'i waalmursaliin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wa bacd ikhwatii fi llaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qaala allahu tabaaraka wa tacaala fii qur'aanih وهو أصدق القائلين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن, جهن فإن جزاؤهم جزاء موفورا فإن جزاؤهم جهن جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم بمناسبة هذه الآيات قرآن كان كريم كا ربي وحو كغور رمي تبارك وتعالى هلقنك iyo dagaalka uu shaydaanku kula jiro bani linsaan waxaa ka mid ahaa hadalladiisa la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila ay la aquudanna kayfa shi'tu axtanikanna ay aquudanna kayfa shi'tu hoggaan baan ku xidhan doonaa sidaan doonaan u maamulaya wuxuu kaloo ilaahay nooga waramay inuu la wadaago makhluuqaadka awlaadda kulankeenna ugu dambeeyey waxaynu kaga warrannay in shayaadiintu makhluuqa bina aadmiga ah ay xidhiidh la sameeyeen xagga gogosha laba dariiqo miduun dariiqo qofka bini'aadmiga ah iyagoo ay soo daandansadaan oy saa'iliin yihiin iyagaa mu'diyiin ah oo qofka bini'aadmiga ah xuduuddiisii u soo tallaabay asbaabta ay ugu soo tallaabaanna waynagii ka warrannay marka iyagu daandaansiga bilaabaan caawa insha allahu tacaala waxaynu isdul taagi doonnaa dariiqa labaad oo ah in qofka bini'aadmiga ahi uu isagu xuduuddii ka tallaabo qofka bini'aadmigii inuu xuduuddii ilaahay u dhigay uu ka tallaabo biariiqatin aw biukhraa waxaynu isla soo waafaqnay oo culimmada ahlulcilmigiihi ay dhammaantood isla qaateen in xidhiidh gogoleed dhici karo laakiin xukumkiisa way isku khilaafeen bacduhum waxayna yidhaahdeen sinaba xalaal uma aha in xidhiidh gogoleed uu dhex maro jinka iyo insiga bacdina waxay yidhaahdeen waa makruuh bacdina waxay yidhaahdeen waa mubaax masalada ay sidaa u dhigayaan waxa weeyaan marka bini'aadmigu ay xuduuddooda ka tallaabaan laakiin qofka haddii la soo waa mujbarmujbarun waa qof la qasbayo oo aan awooddiisa iyo ikhtiyaarkiisa waxaan ku samaynayn hadday awooddiisa ka baxsan tahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala u qabsan maayo wama stukriha calayhim wixii lagu istikraaho oo lagu qasbo ummatu muxamed looma qabsado waana khawaa'ista ay ummatu muxamed leedahay ruuxa bini aadmiga ee muslimkaa wixii lagu qasbo inaan ilaahay kula xisaabtamayn inay culimmada dhammaantood ay aaminsan yihiin ama ay ku tageen in xidhiidh gogoleed uu dhex mari karo waxaynu ka fahmaynaa axkaamta ay ka qaateen oo ay leeyihiin waa xaaraan waa karaahiyo waa mubaax shay aan macquul ahayn oon ixtimaali karaynin xukun lagama dejiyo oo maalan culimada islaamku isma weydiiyaan <coughs> qofka ma u bannaanta inuu malaa'ig noqdo maxaaraanba maxalaalba majaa'isba kama hadlaan sababta awaaba waxaan suurtagal ahayn marka inay masaladani agtooda suurtagal ka tahay waxaan ka fahmaynaa axkaamta shareecaday ku dureeriyeen haddaba kii isaga la qasbay asbaabta ay yani kula xidhiidhaan waan ka soo hadalnay midkan qofka bini'aadmiga isagu uu dilaacinayo xaajiskii iyo dayrkii u dhaxeeyey aqalaynka saddex siyood buu ku yimaaddaa saddex siyood midunbuu ku yimaaddaa midi waa mid aa wada maqasheen oo taqaaniin waa midka ay yidhaahdaan saarka ama mingiska ama booranaha oo gobol walbaaba magaca u yaqaaniin saarku waa nooc lagula xidhiidho shayaadiinta shayaadiintaasu waxay qofka bini aadmigaa ah kala soo xidhiidhaan xagga tafiirta ama qof bini aadmiah oo intuu jinku galay loo geeyey qof aan shareecada ilaahay wax ku dawaynaynin dabadeedna laga ballamiyo oo la odhanayo hadday gabarh tahay ee inta wax loo qalo calafkeeda la suga calafkeeda la suga markaa la guursado ayay ku imanayaan inta kalena way ku qarsoonaanayaan waxay meesha ku joogaanna waxa weeye laaluushkaa hore ee la siiyey ee baatilka ah iyo xoolaha loo qalay markaa calafkeedu yimaado ayay dabadeedna soo gelayaan ama ay bilaabayaan inay dhibaatooyin ay muujiyaan ayagoo raba in wax loo qalqalo oo dhiig la marmaryo oo xaaraan lagu dhaxo waxaad maqlaysaa ayayday baa lahaan jirtay dabeedna ayayday baa igu soo wareejisay waxaa la samaynayaa marka laga ballaminayo ballanka loo qabanayo xoolaa la qalqalayaa waxaana loo qalayaa shayaadiinta dabadeedna waxaa lagu casuumayaa dad kale haween kalaa loo yeedhayaa oo aan xanuun kaba qabin neefkii la qalay ama labadii neefee la qalay ee loo qalay saarka iyo jimanka ayaa hilibkoodii la siinaya markay hilibkaa cunaan awooddoodii difaaca ayaa meesha ka baxaysa halkii malaa'igtu ay joogtayna shayaadiin baa soo gelaysa sababta oo ah hilib aan ilaahay xalaalayn bay cuneen wamaa uhilla ligayri illaahi bihi dabeedna aqalkii baa la soo gelayaa gabadhii calaqadda la odhanayay ee iyadu barmoostay ee ay iyadu adeegsanayeen ayaa meesha imanaysa calaqadda waxa weeye waa ruux intaasoo jeer saarka laga tumay oy markii dambe ka dhigteen darmaan waxay u yaqaaneen tan ay adeegsadaan ee afgaranaysa darmaan bay yidhaahdaan darmaantaasi marka dadku ay isu yimaadaan ee hilbaha xaaraanta alla cuno ayaa waxay dalbanaysaa ciidankii jinka hadallada inta badanaa maqasha inay ku dalbadaan waxaa ka mid ah saarow awoowow soo deg timashaashlihiiyow soo deg iyo hadallo la mid ah oo qaarkood marka dambe shirkiyaad ay gelayaan hadhowna waxbaa la garaacayaa kelimaad shirkiya baa lagu dhawaaqayaa wixii meesha joogay ee hilibkaa xaaraantaa cunay badankoodu way daadanayaan tii iyada si gaara looga tumayay way ka degayaan kuwanna waxaa la leeyahay eh, jimanbaa qabi jirteenoo idinku qarsoonaa oo idinkaa daatay markaa sanadka soo socda ayaa idinkana laydinka tumayaa halkaasay kala xidhiidhayaan halkaasay kala xidhiidhayaan mar afraadka waxay noqonaysaa gabadha mar afraadka laga tumo inay noqoto ooriyaadka jinka waxaa toos ula xidhiidhi doona shayaadiinta aqalkeeda iyo furaashka ninkeeda kuma raaxaysan karayso haddii habeen ay noqoto uu sawjkeedu yimaadana xanuun ka bixi mayso inta ay kelidee tahayna waa mabsuud habeenkii markay seexatana waa loo imanayaa sidaasaa markaa saarku uu ku faafaa oo marba niman jinniye qabin baa lagu casuumaa meesha saarka lagu tumayo dabadeedna sidaasay ku daata haddii carruurta yaryar la geeyo meesha saarka lagu tumayo iyaguna waxay noqdaan dad abhaliina ah oo bilaa caqliya ah oo aan maskaxdoodu korin meelaha saarka lagu tumayo marka carruurtan qaangaadhka ayn la geeyo maskaxdooda dhaawacanta garashadooduna way hoos bay u dhacdaa aqoontii waxbarashadana way ka habsaamaan marka ama saar u bixi ama mingisba dheh ama booranaba dhahoo dariiqa wixii ay kula xidhiidhaan shayaadiintu way guursadaan noloshoodana way marka dambe iyagaa dila iyagaa dila oo marba waxbaa laga qaadaa waxbaa yacni ay u ballamiya ama dhar cascas meel ha loo dhigo ama furcaddo meel ha loo dhigo ama waxyaalo la shito jaawi iyo wax la mida meel ha loogu shido aduu waxa weeyaanu kharash joogto ah fii kulli sana ama fii kulli sita shuhuur lixdii biloodba mar ayaa waxaa la rabaa lacag qadar ah oo reerka maxaanku raha ducafadii aanay ka dandhannayn in la isticmaalo oo xoola lagu qalqalo marka ay u gaadho waxaa la samaynayaa meelaha qaarkood jarikaan dhanoo mala maxaanku raha subag ah oo sixin ah ayaa la soo dhalaalinayaa haweenka saarka imanayana dhammaantood diricyo isku wada midaba baa loo gelinayaa deedna waa la fadhiisinayaa subagkii oo la dhalaaliyey oo aan kululayn baa dhammaan madaxa looga wada shubayaa dhammaantood iyagoo subagii da'aya ayaa dabadeedna hawshii la bilaabayaa qaarkood raashinkaa lagu fadhiisiyaa raashin bisil baa la odhanayaa ku fadhiista waxaasoo dhanna waxa weeyaan waa israaf weeye waa ibdaar ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiini wa kaana shaytaanu lirabbihi kafuuraa mararka qaarkood raashin baa la karinayaa bariis cad baa la karinayaa markaasaa la odhanayaa bannaankaha lagu daadiyo intaasoo keliya oo ifsaadka ah ayaa meesha ay ka baxaysaa barakadii ilaahay iyo malaa'igtu dabadeedna waxaa soo gelaya caalam aljinni washayaaiin marka waxay doonaan bay halkaa ah ka fushadaan gobolkeennan aynu joogno waxaa aad looga isticmaali jiray saarka saarka weliba nooca ay yidhaahdaan saar xabashiga ayaa ugu hawl badnaa oo mucaqad ah oo xataa marka laistidhaahdo qofka shareecadeed iyo qur'aanka ku cilaajiya waa jin caniid ah caniid ah caniid ah oo noocan ay yidhahdaan fiquburaalaha fiquburaaluhu waxa weeyaan waa qabiil jinka ka mid ah oo diinta yahuudda haysta fiquburaala haddaad maqasho waa eh, maxaanku dhaha jinka gobolladeennan ayaala eh, ka hawlgala fuquburaala la yidhaahdaa waa qabiil dhan oo jin ah oo laakiin diinta yahuudday haystaan waxaanay ku isticmaalaan inay yani la xidhiidhaan ciddii saarka laga tumayo wixii la mid ah qaabkaa horta aadmigu uu ku daandaansadaa jinka meelaha saarka laga tumayo bay tagaan markaasay halkaa ka soo raacaan qayb labaad baa jirta oo bini'aadmigu ay uga gudbaan xuduudda waa qaybta la ydhaahdo taxdiiri اlarwaax wa muluuk اljaan taxdiiri اlarwaax wa muluuk اljaan waa nidaam dhan oo imika haddii aad eegtaan internetada aad baa loogu faafiyaa way ka buuxdaa waana nooc iqraa' baa ku jira oo dhallinyarada waa loo sakhirayaa inta badanna waxaa la odhanayaa Eh, haddii maxaanku idhaa aad biil weyday maxaa eh, maxaanku idhaa sallad lagu daba qaado kugu yani kalifaya waxaan kuu haynaa guur wacan oo bila kharasha oo wax allaaliya wax hawlihii aanay kaa gaadhayn adaaba lagu fangaraynayaa he maxaan sameeyaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasaad samaynaysaa dabadeedna waxaa kugu soo xidhmaya caalamka sidaa iyo sidaas qofkii markaa tallaabooyinkii la yidhi qaad buu qaadayaa dabeedna waxbaa u iman doonaa hal miaal baan soo qaadanaynaa oo ah taxdiir banaat iljin haweenka iyo hablaha jinka sidee loola xidhiidhi kara ee loo soo xaadirinayaa waxay ku odhanayaan hiya jinniyatun min binti almuluuki sabca waxay leeyihiin waxaan kuu guurinaynaa inan ay dhaleen toddobada boqor ee ugu waaweyna jinka mid ka mid ah ayaan kuu dalbaynaa haddaba idaa aradta ixdaaraha markaad damacdo inay timaaddo oo aad itisaal iyo xidhiidh la samayso tasuumu lilaahi itnaa cashara yowman waad soomaysaa labaiyo toban maalmood labaiyo toban maalmood baad ilaahay dartii u soomaysaa ilaahay dartiidaas waa lagugu qaldayaa waayo hadhow waxaad ku afurayso iyo waxaad aqriyayso o dhan shirkiyaada kelimaadka lagu fari doono ee casaa'imta la yidhaahdo ayaa shirkiyaad ah shirkiyaadkaas iyo islaamkuna meel ma wada degi karaan marka hore waxaa lagu leeyay labiyo toban maalmood baad soomaysaa qaarkoodna labaatan maalmood bay ka dhigi qaar afartan maalmood bay ka dhigi qaar lixdan maalmood bay ka dhigayaan waa nooca markaa riyaadiyaadku uu u qaybsamo oo qaabkan loola xidhiidho caalam aljinka waxay u yaqaaniin nimanka sixiroolayaashii marka caalamkaa la rabo in xidhiidh lala sameeyo taqashufaadkan iyo cibaadaadkan iyo waxaan la aqriyayo riyaadiyaad bay yidhaahdaan riyaadiyaad gel ereygaasay isticmaalaan marka riyaadiyaadku ma aha xisaabtii ama ma aha jimicsigii aad taqaaneen riyaadiyaad haddaad maqasho waa eray ay isticmaalaan saxaradu waana qaab loola xidhiidho shayaadiinta wuxuu ku odhanayaa markaa riyaadiyaad baa lagaa rabaa riyaadiyaadkaagaasi markaa intay dherer la eg tahay baa quwadda shaydaanka kula xidhiidhayaana uu la egyahay oo haddii shaydaanka aad doonayso inuu aad la xidhiidhaa uu qawi noqdo waxaa laguu dirayaa riyaadiyaad qawi ah oo ilaa iyo afar bilood qaarkood ay noqonayaan haddii aad doonayso licibsaqiirna waxaa laguu dirayaa riyaadiyaad toddoba maalmood ah shan maalmood wax aynkaasa ayaa laguu dirayaa marka wuxuu ku yidhi waxaad soomaysaa labiyo toban maalmood waa kow waxaa lagaa rabaa buu ku yidhi inaad tagto meel mowdac khaalin baciidin can ilaswaati waalacmaar meel aan sanqadh lahayn oo uumiyaba ka dhowayn sankuneeflo bini aadmi aanu ka dhowayn baad aadaysaa labiyo tobankaa maalmood markaad afuraysana canjeero ka samaysan shaciir waa heed baa lagu ogol yahay wax oon xoolaada laguma ogola afkaa saari mayse waxaad ku darsanaysaa geedka cuudka la yidhaahdo saliid lagu shiilay ayuunbaad ku darsanaysaa intaasaa nafaqo ku noqonaysa maalin kastana inaad maydhataa lagaa rabaa maalin kastana inaad shidato waxyaalaha la shito ama ha ahaato jaawi ama wax la mida ah ha ahaatee inaad isa sii diyaarso maali walba aad maydhato aad shidato jaawi baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa markaa inaad salaad kastoo tukato inaad casaa'imtan aad aqrido markaad salaaddii ka baxdo casaa'imtan aad akhriyaysaa casiimo waxaa la yidhaahdaa waa erayo ay isticmaalaan sixiroolayaashu wax kasta oo kelmado lagu dhawaaqayo ama shirkiyaad ha ahaadaan ama macsiyaba ha ku sal lahaadaan ama iqaasati lkhayr illaahi haba kusan lahaadaan ama aflagaade ilaahay rasuulkiisa la aflagaadaynaya ha ku shaqo lahaadaane waa erayo koodh koodh baynu nidhaahnaa waa afgarasho makhluuqan kula noole qariinkaaga ayaa wuxuu la itisaalayaa caalamkaad adigu dalbanayso caalamkaad adigu dalbanayso buu la itisaalayaa wuxuu leeyahay fulaan binu fulaan wuxuu rabaa inuu xeradeena soo galo wuxuuna rabaa inuu eh, maxaanku dhahdaa dibaarmanka caynkaa iyo caynkaas inuu la xidhiidhuu rabaa sidii baa markaa dalab lagu keenayaa casaa'in baa laydhaahdaayoo waxyaalo shirkiyaada weeyaan oo markaynu baabu sixirka gallo ayaynu miisaallo dhowra ka soo qaadan doonnaa waxaa kaloo jira wax laydhaha alaasim talsam alaasim baa lagu jamciyaa iyadoo waa wixii qoraal ku shaqale hadday wax sixirku qoraal uu yahay oo in badan aad aragteen waxyaalo afar afargeesya ah iyo waxyaalo wareegsan oo wax ku qorqoran yihiin waxyaalahaas oo sixir loo adeegsado ayaa waxaa la yidhahdaa alaasim kelimaadka la aqriyayana waxaa la yidhahdaa casaa'im marka hadda wax alaasima maanta la isticmaali maayo ee waxaa la isticmaalaya waa casaa'im weeye waa erayo lagu hadlayo <clears throat> salaad kastoo tukato casaa'imtanaad aqriyaysaa sabciina mara toddobaatan jeer ayaad erayadan aqriyaysaa erayadan waxaa ka mid a ah, aqsamtu bilqasami asuryaaniy aqsamtu bilqasami asuryaaniy waxaan ku dhaaranayaa dhaar suryaani ah suryaani waa luqa maanta caalamka weli sii nool waana luqada diinta nasaaradu ay ku qoran tahay marka yunaaniga laga yimaado marka suryaani siiriyiinta isticmaali jirtay reer siiriya ayaa luqadooda waxa loodhan jiray suryaaniya waxaana maanta laga isticmaalaa ilaa iyo maxaa ah ninaway waa halkii nebiyulaahi yuunus uu ku dhashay gobolkaa aad baa looga isticmaalaa xalab iyana waa laga isticmaalaa turkigana qayb ka mida waa laga isticmaalaa oo luqadan waa lagaga hadlaa luqatu suryaaniya la ydhaahdaa waana labaiyo labaatan xaraf xuruufteedu luqatu suryaani waa labaiyo labaatan xaraf waxaanay u qorantaa abjad hawas xuti kaliman sacfas intaasay ku qoranta waa labaiyo labaatankaa xaraf ayuu suryaanigu ka kooban yahay waana luqo inta badan inta badan inta badan ay isticmaalaan dadkan qora dalaasinta iyo sixirka ay isticmaalaan wuxuu leeyahay markaa waxaan ku dhaartay luqata suryaani baan ku dhaartay calaa maliixati alqad waxaanan ku dhaaranayaa midda jooggeeda iyo qaabdhigeeda iyo dherarkeedu uu aada u fiican yahay waalmandar daati alxusni waljamaal allatii idaa asbalat shacraha dallatha satarat daataha waxaan ku dhaaranayaa gabadha sifadaa leh ee joogeedu uu aad iyo aad u xiiso badan yahay araggeeduna qurux badan yahay timaha madaxeeda hadday hoos u sii daysana jidhkeedoo dhan uu wada qarin karo wa waidabtasamat kharaja min famiha haddii ay muusooto ay ilkaha kala qaadana afkeeda uu ka soo baxayo kayacni cumuud ka nuur tiir aad mooddo iftiin oo tiir oo kale aad mooddo taasaan anigu u dhaaranaya aqbilii limaxabbati wa waxaan dhaartaa kuugu maray inaad iigu timaaddo waan ku jeclahay inaad ii shaqaysana waan rabaa ayatuha alfaatilatu taa'ira midaadan leh ee duushaay markaasuu tirinayaa ayna sawaaxibuki aaway kuwii kula socon jiray ka maymuuna wayaaquuta iyo magacyacaynkaasuu tirinayaa markuu asmaadaa tiriyo asmaadaa tiriyo waa casaa'imta laga rabo in uu aqriyo ayaa waxay odhanayaan markaad labiyo tobankaa cisho salaad walba toddobaatan jeer asmaadana aad u dhaarato ee aad dadkan dalbato ood shayaadiintan u yeedhato waxaad arki doontaa yadharu laka ucbaan yadharu laka thucbaan cadiim mas baa kugu soo bixi doona meel cidlaa joogtaa ah. bini aadmi kama dhowa hayjad mas aad iyo aad u weyn baa kugu soo baxaya wa mar aad xidhiidhkii ilaahay oo dhan aad ka ka takhallustood cidlo taagan tahay wax kuu soo gurmadaana aanay jirin sucbaankaasi tala ku weyddiin maayo qoortu iskaga kaa maraya ha ka baqanin markuu sucbaankaasi qoorta iskaga kaa duubo ha argagixin casaa'imta badi casaa'imtii aaduu aqri aada u aqri markaad casaa'imta aada u aqrido uu kaa degaya waad waayaysaa markaad weydo casaa'imtiina aad kordhisay waxaa kugu soo baxaya jamac dumara oo aad quruxdooda yaabto ama kaagayso ayaa kugu soo baxaya oo dharkay xidhan yihiin dhammaan wada xariir yihiin gacmahana dahab iyo lo'aali ku xidhan yacni waxaanay sitaan gabadh walbaaba dabaq uu dahab ka buuxo markaasaa waxay ku odhanayaan eh, hablahayagan midka dooro falaa tujibhunna taad u socotay maaha ha ajiibin kuwaas markaad u ajiibi weydo yadhabna way iska tegi doonaan casaa'imtaadii iska wado casaa'imtaadii iska wado akhiiran waxaa kuu iman doontaa gabadh ayaa kuu iman doontaa baydaa kaamilata alqad gabadh aad u cad oo jooggeedu uu dhammaystiran yahay kaannahaa julnaar aada ubax moodo julnaarku waxa weeye ubaxa ee geedka laydhaha rumaanka ayaa julnaar laydhaa ubax baad moodaa guduudka wahiya tatabakhtar fii mashyiha si la yaab bay isu jajabinaysaa oo isu soo maldhakhinaysaa oo ay u soo tallaabsanaysaa oo timihiina way sii daysay xagga laabteeday u soo daysay oo waxay xidhan tahay nooca shqaraarahoo dahab ah iyo lu'aali ayay xidhan tahay rubiga nooc kasta kii akhda caraag cagaarka ah iyo kii casaaba way xidhan tahay markay intaasi way kula hadli doontaa mar allaaliya markay hadashana dareenkaago dhan baa kici doona waa hadal aad iyo aad iyo aad maliix u ah sawd aanad weligaa maqal baad kaaga soo yeedhaya dabeedna gacantaad kula haadi doontaa way iska kaa qabanaysaa waxay ku leedahay i meherso marka meherkana waxaa samaynaya shayaadiintooda ayaa samaynaya ballan bay kula gelaysaa laakiin markay halkaa marayso meelaad ka soo noqoto ma haddaad tidhaahdo waxay ku odhanaysaa waynu isguursanaynaa laakiin bina aadmi dumar bina bini'aadmiya inaad guursato ma dhici doonto anigaad ii gaar ahaanaysaa haddaad shardigaa ku gelayso waa sax haddii kalena maskii baa kuu jooga meelaad ka noqoto ma mahaysa adigaa cidlays dhigay mkiirasa marka waxay leedahay waxaan ku isku guursanaynaa inaanad naag dambe aanad guursanayn waad ku qasbantay marka sidaasay markaa ku wada xidhiidhayaan oo uu ku guursanayaa waa dariiqo yani dariiq daraa'iq badan bay u sameeyaan laakiin waxa weeye adigaa marka dambe adigaa geed isku xidhaya aakhirkana iyagaa ku dilaya aakhirkana iyagaa ku dilaya waxaan kitaab ka aqriyey nin dhallinyaro ah wuxuu yidhi guurkii baa igu adkaaday dumarka carabtana aad bay guurka u adkeeyeen ficlan carabta aad bay u adkeeyeen ficlan oo dee kharash kiira qaadiya baa dhallinyaradii laga qaadaya suuqaan galay meelaha kutubaha lagu iibiyo deedna waxaan soo iibsaday kutubtan taxdiir alarwaax wa muluuk اljaan wixii baan aqriyey wixii baan aqriyey dabadeedna wixii aan rabay baa ii yimi gabadhii waanu heshiinay waxay tidhi weligaa ha guursanin weligaa adiga mooye cid kala guursan maayo sidii baa lagu heshiiyey inanku markaa shirkad buu u shaqeeyaa mudduu shirkadda u shaqaynayay gabadh baa markaa iyana shirkadda ka shaqaysa dhallinyaro ah gabadhii bay wada hadleen ballankiina iska ilaabay ballankii uu la galay jinniyaddana wuu iska ilaabay inantii waxay ku heshiiyeen bini ahayd inay isguursadaan berri oo kale markii meherku dhaci lahaa ee caawa uu gurigiisii ku hoyday ninkii oo midye lagu jeexjeexay guriga cidlo aha ninkii oo midye lagu jeexjeexay oo meyda ayaa loogu yimi muxuu guursanba aakhirabuu tegey marka ballankaasay horta kula gelayaan marka ugu horraysana waxay rabaan inay kuga oodaan meel cidlaa markay bini'aadmiga kaa dhex saaraan oo meel khaaliga kula tagaan ayaa waxaa kugu imanaya mararka qaarkood waxay ku odhanayaan waxaa kuu iman doonaa wax madow oo awood badan awood badan oo quwad badan baa ku imanaya oo geesala waa shaytaan nafso argagixin casaa'imtaada iska wada saasaa markaa horta kaasi uu ku xerogelayaa abidkiisna ma guursan karo bini aadmi nooc labaad baa yani saddexaad baa jira oo ay ku itisaalaan bini aadmiga iyo haqalka kale iyo dumarkooda waxaana taa sameeya qaaliban waxaa jira sixiroolayaasha qaar maxaanku idhaha dilaalinka ah bayna aljinni waalins sixiroolayaasha bar dilaaliina baa jira oo isla doonta bina'aadmiga jinka iyo insiga ninkan sixiroolihii wuxuu haystaa guuto dhan oo shayaadiina buu ku adeegsadaa lisixrihi sixirkiisaa darteed buu ugu adeegsadaa wuxuuna awood u leeyahay gabadh kastoo jinniyada ciddii ka soo dalbatay inuu u guurin karo ama uu ku xidhi karo ou raacin karo marka haaliban bilaad alcarab bay ka dhacdaa alxamdulilah maa allah inagu ma lihin haddaynu yeelan lahayna digniinta idiin soo aniga anigaa idinka waramaya oo u malayn maayo ninna inuu maxaanku idhahdaa qabis gelinayo shayddaanka ayaa loo yeedhayaa waxaana u yeedhaya sixiroolayhaasha sixiroolahaasu wuxuu samaynayaa labadii ruux buu isku xidhayaa isagaana dalbaya gabadha ninkan isagu waxba dalban maaya laakiin shuruuddaa la kala saxeexanaya saasuu markaa isugu xidhaya labadii ruux saddexdaa qaab way ku itisaalaan jinka iyo insigu aqalaynku hadday saar iyo boorana iyo minkis midkaa doonta aad tidhaahdo haddii qofku isagu uu gaar ahaantiisa oo intuu casaa'imtaa iyo dalaasimtaa iyo waxaa iyo sixirkaa isticmaalo uu bannaankaa ugu baxo iyo hadduu sixiroolo dilaal ah uu la itisaalo saddexdaa qaybood horta yacnii way ku kulmi karaan qayb kalaa jirta oo bini aadmigu uu fursad siiyo in shayaadiintu ay kula itisaalaan bini aadmiga xaggiisay ka timaadaa taasuna waxa weeye waa marka qofka muslimka ahi ama qofka bina aadmiga ihi xaalatal-jimaaca markuu samaynayo adkaartii rasuulku bara calayhi salaatu wasalaam markuu ka wahsado ama aanu isticmaalin bismi illaah allahuma jannibna ashayطaana wa jannib shayطaana maa rasaqtanaa haddii markaa adkaartaa qofka bini-aadmiga uu ka tago muslimba ha ahaadee waxaa dhacda in uu shaydaanku soo farageliyo xaalatulfiraashkooda rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xadiid sanadkiisu aanu xoog badnayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna fiikum muqaribuuna caaishaa ka warinaysa waxay markaa tidhi nebigu inna fiikum muqaribiina qultu wama almuqaribuuna yaa rasuula allah muqaribiin yaa laydhaa wuxuu nebigu yidhi aladiina yashtariku fiihim aljinnu waa qowmka uu la wadaagsado haweenkooda jinku tirmidi alxakiim sheekh laydhaabaa warinaya wuxuuna ku yaallaa fii nawaadir usuul kitaabka la ydhaahdo xadiidkaasi laakiin sanadkiisu qawi maahan yeelkadeeda haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku yidhi lam yatmithunna insun qablahum walaa jaan haweenka xuuralcaynta ah jin iyo insi midna hortood uma galmoonin ehlu jannaha aayaddaas culimmada tafsiirka dhowr kitaab oo aan maxaanku idhahda soo qoraya maalan tafsiirka tabari aljaamic liaxkaami alqur'aan laba meelood baad ka helaysaa suuratu israa waad ka helaysaa suurat araxmaanna wuu ku tafsiirayaa wuxuu odhanayaa tafsiirkaa markuu macnaynayo tabari haddii la ilaabo adkaarta adkaarta haddii la ilaabo shaydaanku wuxuu awood u leeyahay inuu dakarka ninka iyo dakarkiisa israaciyo dabadeedna sidaa lagula jimaaco waxa isna sidaas si la mida tafsiir mucaalimu tansiil kitaabka la yidhaahdo oo baqawi leeyahay isna nafsa yani tafsiir buu saarayaa oo saasuu isna u warinayaa qurtubi laftiisu imaam qurtubi isna saasu odhanayaa oo tafsiirkaasu isna saaraya iyo tabarina wuu yani saasuu odhanaya baqawina saasuu odhanaya waxaa kaloo isna tafsiir iska leh ibnulcaadil ibnulcaadil kitaabkiisa la ydhaah allubaab fii culuumi اlkitaab kitaabka la ydhaah buu ku qorayaa imaamu suyuuطi addurar almanhuura fi اtafsiiri bilma'huur kitaabka la yidhaahdo ayuu sidaa ku qorayaa aclabi kitaabkiisa la yidhaahdo alkashfu waalbayaan ayuu isna sidaa ku qoraya dhammaan culimmada mufasiriintii waxay markay aayaddaa macnaynayaan tilmaameen in shayaadiintu ay awood u helayaan qofka bina'aadmiga inay la isticmaalaan haddii aanay adkaartaa aanay qabsanin su-aal baa markaa meeshaa ka dhalanaysa ee ka maxaanku idhaahdaa nooca qasabka iyo qofka bini'aadmiga afduubka lagu isticmaalay iyo noocan ikhtiyaarka ku yimid midkay doontaba ha ahaatee haddii xidhiidh gogoleed dhex maro wax xukunahoo maydhi ama la yeelanayaa qofkii ama xoog ha loogu yimaado ama isagoo ikhtiyaarkiisa ha ku doonto e haddii qofkii uu galmood sameeyo ama lagu sameeyo miyaa shareecadu ku leedahay inuu maydho waxa weeyaan horta kan isaga la qasbay dembi ma leh waxaana loo eegayaa uun xukumkii manaamkaoo kale ayaa la siinayaa oo waxaa maydhi lagu yeelanayaa hadday biyo yimaadaan haddii ay biyo ka yimaadaan ama nin ha ahaado ama qof dumara ha ahaadee hadday biyihii ka yimaadaan ilaan hadduu riyoodoba maydhi baa lagu lahaaye xukumkiisu waa caynka wax dembiyana laguma leh maalin maalmaha ka mida ah waxaan dhegaysanayay gabadh weydiinaysay sheekh umal warqad bay u soo qortay waxay tidhi nin baan leeyahay laakiin jin aanan iska celin karaynin baa i isticmaala oo waan dareemayaa xataa xubintayda in la isticmaalayo xataa haddaan suuqa marayo suuqu way igu qabsanayaan laakiin dadku ima arkayaan ee sheekhow maxaan yeelayaa su-aal noocaasoo kale ayay sheekha weydiisay marka jamacii dhegaysanayay su-aashu way qosleen markaa sheekhu wuxuu yidhi ha qoslina waa masalo sharciga xidhiidh la leh haddii qofka biyo ka yimaadaan waa lagu yeelanayaa maxaan kudhaa maydhi midkan isagu iskii u doontay ama sahar ha ku doonto ama sixir ha ku doonto ama isaguba hayani ah, faduuli ha noqdo eh aslan in nidaamkaa wax lagu raadiyaa ma bannaana marka horeba waddadu marayo ayaa xaaraana oo waddadaasaa xaaraan ka dhigtay qaabka uu ula isticmaalayo ama uu ula xidhiidhayo oo qaayadu iyo wasiiladii labadiiba xaaraan bay noqonayaan masaladaas saasay culimmadu halkaasay dhigeen kan isagu xaaraanna wuu ku dhacay maydhina waa lagu leeyahay eh, inuu ka toobo keenana waa ku waajib xaaladdaa uu galay su'aal aal baa haddana la isweydiiyey oo odhanaysa isla qaadanay in xidhiidh gogoleedka qalaynka dhex mari karo haddaba caruurimar ka dhex dhalan kartaa labadooda wax nasliya iyo tafiira ma isu yeelan karaan culimmadu laba qowl bay ku kala tegeen barh baa iyagu waxay leeyihiin wax jinihba ma jiro qaar baa odhanaya sida maxaanku dhaha muctasilada iyo jinka iyo nidaamkiisa iyo waxaasba qaar mucaasiriinana waxay leeyihiinba jinkan la idiin sheegaya waa bakteriyada iyo fayraska iyo waxaas weeyaano wax jin la yidhaahba ma jiro qaar kale waxay leeyihiin jinkan la idiin sheegaya waa dabaa'ica bini'aadmiga ohoo wixii khayraada ee dabeecaddan qofka bini'aadmiga jeclaysiisaana waa malaa'ig wixii sharka jeclaysiiyaana waa jin marka waa sifo ku qumta bini'aadmiga dhexdiisa wax jin la yidhaahayo madax bannaan nooliba ma jiro laakiin waa sifo qaa'imatun fii khilaali albashar waa sifo ku dhex jirta markuu cadhoodana sifo jinniyada buu yeelanayaa markuu farxana waa sifo wuxuu yeelanaya malaa'igtii oo kale marka wax jinihiiba ma jiraan qaar baa odhanaya haddaba haddaynu tahay iska khuraafaadka iyo sacbalaadka ka nimaadno jinku waa makhluuq jira haqalayn baana la ysku keen yidhaahdaa qur-aankana in badan buu ka hadlay masalada dafiraadeeduna kufri bay kula gelaysaa jimbe ma jira haddaad tidhaahdo aayaad min qur'aan alxakiim baad diidan tahay isla qaadanay jinkii inuu jiro isla qaadanay xidhiidh gogoleed inuu iman karo dariiquu doonaba ha ku yimaadee haddaba jinkan ama qofka ha qasbo ama qofku iskiiba ha u doontee wax caruurii ma dhex mari karaan jullu lculamaa waxay leeyihiin maya ee isuma dhali karaan hadduu qaarna waxay leeyiin maya ee way isu dhali karaanoo haddii awoodda jinku ay badatana la arki maayo ee wuxuu noqonayaa caalamal jinku ku biiraya haddii awoodda insigu ay xoogaysatana wuxuu noqonayaa sifada bini aadmigu yeelanaya waa si qadiyad naadir ah qoladaasi markaa inta badan waxay daliishanayaan gabadhii la odhan jiray balqiisa sayidina sulaymaan alayhi salaatu wasalaam ay isku zamanka ahaayeen baa waxay yidhaahdaan waxay ka dhex dhalatay bayna alinsi waaljin ayay ka dhex dhalatay oo hooyadeed baa jinniyad ahayd bay yidhaahdaan iyadoon daliil culusba loo hayn imaam maalik binu anas baa isna qowl laga wariyaa su-aal baa la weydiiyey haweentu jinka ma u uuraysan karta wuxuu yidhi anigu arrinkaa waan karaahiyaysanayaa sababta oo ah fitan badan baa ka dhalan kara oo waxaa dhici karta gabadhi intay sinaysato oo la yidhaahdo uurkani muxuu yahay inay tidhaahdo jinbaan baan anigu la xidhiidha oo dabadeedna halkaas mafsado badani ay ka dhacdo qowlka noocaasa imaam maalik loo tirinaya waxba kama jiraan waa qowl aan sanadkiisu saxnayn marka siday u badan tahay ajilat alculamaa waxay leeyihiin wax taranihi ma dhexmari karto labadaa makhluuq anse intaan hawshan ku jiray dhowr iyo labaatanka sanadooda laba masalo ayaa igala kulmay masalo waxay ahayd waxay ila xidhiidhay sagaashan iyo lixdii miya sagaashan iyo shantii meelaha anigoo yuroba jooga meelahaas baa su-aal laysoo weydiiyey waxaa la igu yidhi nimba remiye buu ahaa waa aaggaa ceelafayn meelahaas baa markaa ay ahayd sheekadu odaybaa eh, reer buu lahaa geel badanna wuu lahaa inamadiisii markii uu sii dhimanayay buu la hadlay wuxuu ku yidhi inama yahow geela iyo dhaxalka laba nin baa idinla leh labadaa nin waxay dhaxalku siiyo geela meel u dhiga odaygii sidiibuu ku wafaaday inamadii way isu yimaadeen waxay dhahan war heedhe ma xero xoolahaasumaynu intaynu xero ku oodna uga dhaqaaqnaa innagoon ba arkaynin macquul maaha war xoolaha inoo dhaxla ilaan xoolo intaynu xero ku oodno waraabo uga tegi mayno xoolaha aan dhaxlanno markii habeenkii aroortii la dhaxladay ee habeenkii la seexday geelii xeradii waa laga dareeriyey neefba looguma iman dhammaan wixii geel ahaay oo dhan debigaa lagu dhuftay labadii inan baa kaxaystay markaa su-aashii la weydiinaya waxay ahayd sidee geelii loo raadin karaa <laughs> taasi masalo horta aniga la weydiiyey bay ahayd eh, akhuuna sheekh cabdilqaadir eh, ilaahay ha caafiye waa xanuunsanayaae eh, masale isna la kulantay oo iiga sheekeeya baa jirtay inan baa waxaa la itisaali jiray eh, cifriit eh, markay gogasheeda tagto ayuu u soo dhaadhici jiray dabadeedna eh, xidhiidh gogoleed buu la samayn jiray inantaasi waxay sheekha u sheegtay mar kasta oo shaydaankaasi u yimaado inay isla habeenkaaba uuraysato isla aroornimadana sida dumarku u foosho ay u foolanayso oo ay xabad beeda dhasho xabadbeeda inay dhasho qisadaana waxaa ii sheegay akhuuna sheekh cabdilqaadir xaaj jaamac oo gabadhaas isaga la soo xidhiidhay eh, waxan dee caalamku aynu arkaynaana waa anwaac waa ajnaas waxaynaan garanaynin maxaan ku dhahda siday yihiin marka caalam aljin hadii aynu sidaa markaa u barannay eh, makhluuqaadkan aynu la noolahayna ay sidaa inoogu dhex jiraan waxaan qadar yar haddii alla yidhaahda macluumaad yaroo kooban oo intaynu iminka jinka ka sheekaynaynay waa ilaa taqriiban afar maalmood weeye afar fadhi macluumaad aada u badan baa ku duugan axkaam badanna way ka iman doontaa oo maalan culimadu waxay isweydiiyaan makhluuqan jinka la yidhaahdo nebi gaarabaa iyaga loo diray mise ambiyadan bina aadmiga ah baa nebi u ahaa masaladaa culimadu way ka hadashaa yaa macshar aljinni waalinsi alam ya'tikum rusulun minkum aayaddaas culimmada qaarkood waxay leeyihiin yaa macshar aljinni waalinsi alam ya'ti rusulun minkum miyaan la idin soo dirin rusul idinka idinka mid ah marka halkaa waxay ka deliishanayaan inuu jinkuna lahaa nebiyaal u gaara bini-aadmiguna ay lahaayeen nebiyaal u gaara oo weliba ay leeyihiin sidaynu ognahay ambiyadii hore nebi moxamed mooyaane nebi kasta qowmkiisuunbaa loo diri jiray nebi kasta qowmkiisa baa loo diri jiray sidaa darteed waxaa halkaa inoogu cad inay jinkuna ay lahaayeen rusul insiguna ay lahaayeen rusul qolada kalena waxay leeyihiin markii ilaahay uu uga warramay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jinkii jinni nasiibayn waid sarafnaa ilayka nafara min aljin waxay yidhaahdeen markay qoomkoodii ku noqdeen innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa min bacdi muusa musadiqan marka waxay tilmaameen inay diintii nebi muuse ay haysteen inay diintii nebi muuse ay haysteen iyada muran kama joogo nebiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mursala thaqalayn labada caalanba inuu nebigooda ahaa iyada taas muran kama joogo laakiin waxaa dood la geliyaa ambiyadii hore miyay u diraayeen jinka mise insigunbay gaar ku ahaayeen marka qoladan la odhanaysa ambiyad biniaadmiga unbaa ambiye u ahayd marka aayaddan la weydiiyo la leeyahay minkumta xaggeed u celinaysaan waxay yidhaahdeen waxa weeyaan marka sidii nebiyulaahi moxamedba ay ugu yimaadeen ee ay u dhegaysteen ayaa kuwa nebiga maqlaybaa iyana rusul noqonaya oo qowmkooda gaadhsiinaya laakiin fariinta jibriil baa keenaya bini'aadmiguu u dhiibayaa nebiga aadmiga nebigaasna waxaa isna mursal ka noqonaya oo sii qaadaya fariinta oo jinka kala gaadhsiinaya kuwa nebiga yacni warka ka qaatay oo inta badan cilmiga waxay ka qaataan basharkay ka qaataan bay leeyihiin waana qowlka raajixa wey qowlkaas inaanu jinku yacnii ambiyo madax bannaan lahayn laakiin ambiyadaa la soo diro ayay warka ka qaadi jireen jimanka kale ayay gaadhsiin jireen masalaa markaa isweydiin leh oo ay culimmadu iyana ka jawaabeen innaga iyo jinka kee cimri weyn kee da' si basiida waxay idhaahdeen dee bini aadmigaa da'yar oo xadiidkii saxiix ahaa oo innaga garanayna markuu ilaahay uunkan abuuray uu lix maalmood ku abuuray wax la abuuraba waxaa ugu dembeeyey aadam oo salaaddii casar dabadeed la abuuray maalin jimco ah aadan abuurkiisana waxaa ka horreeyey dee shaytaankii sujuud daba isna jinka ka mid ahaa marka xagga cimri ahaan iyagaa inaga da'weyn jimanku inta ay inaga da'wan yihiin ma qiyaasi karo wax nas ahoo inoo sheegay cumriga inaga wan ma jiro aya aaya walaa xadiid bacdulculamaa waxay leeyihiin eh, laba kun oo sannadood iyo waxbay sheegaan afartan bay sheegaan waxbay laakiin wax nas ahoo sariixoo cad ma jiro masale eh, kalaa la isweydiiyaa oo ah makhluuqeennan makhluuqan aan ka hadlayno muxuu ka abuuran yahay horaan uga jawaabnayo waa innagiinayidhi wuxuu ka abuuran yahay naar insaankuna wuxuu ka abuuran yahay dhoobo malaa'igtuna nuur bay ka abuuran tahay taa macnaheedu ma ahan shayaadiinta maanta caalamka inagula nool waa olol baxaya ma ahan waxaanay ku soo sawiraan had iyo jeer filimada ee dhimbiilaha ay daadinayaan iyo ololka ka boodayaana waxba kama jiraan sida bini aadmigu maanta aanu dhoobo u ahayn ayaan jinkuna maanta u ahayn dabkii daliil waxa u abay ah xadiidkii saxiixa ah ee nebigeenna ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam markuu jinku soo weeraray ee uu damcay inuu wejiga u dhigo dhimbiildaba waxay yidhaahdeen hadduu isagu dab yahay muxuu dabka kale uga baahnaa hadduu isagu dab yahay muu isagu gacanta saarada isagaaba ololaye hadduu isagu dab yahay markuu nebigu cunaha qabtay calayhi salaatu wasalaam ee dhareerkiisu ku soo daatay nebigu wuxuu qiray calayhi salaatu wasalaam in dhareerkiisi qabowga uu gacanta ka dareemay nebigu calayhi salaatu wasalaam idan makhluuqan la yidhaha jinku abuurkii hore wa khalaqaljaanna min maarijin min naar sifadaas markii hore laga abuuray laakiin tafiirta dambe iyagu naar ma ahan oo dab ma ahan waa makhluuq jasmaaniya oo laakiin inagu aynaan arkayn innahu yaraakum huwa wa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum waxay isweydiiyaan imisa qaybood buu u kala baxaa jinku imisa nooc ayuu jinku u qaybsamaa xadiid saxiixa ayaa nebigeennu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam abu saclaba ayaa xadiidkaa warinaya wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam jinku waa saddex sinfi qaybi way duushaa oo hawaa'i baa laydhaa qaybina waa raaxila naasila waa reer guuraa waa reer guuraa waanay degaan waanay guuraan qaybta saddexaadna waa ayani waa xayaad iyo kilaab iyo xayawaan bay iyaguna qaabka xayawaanka oo kaley leeyihiin oo bisadaha oo kale way yani noqdaan eh, maxaa waxaan kira waa caalam adigu xayawaanaad ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo kii saxaabida xadiidkii saxiixa ahayd uu kula dardaarmayay magaalada madiina makhluuq baa idinkula nool oo maxaanku idhahda caalamkaas oo muslimiina waxaanay qaabka abeesooyinka iyo waxay leeyihiin masaska haddii aad aragtaan magaalada madiina aad ku aragtaan iska abhiya hadduu saddex jeer idinkaga tegi waayo marka waa saa'ila iska celiya hadduu muslim yahayse wuu idinka tegaya waa xadiis saxiixa bay ahayd waxaa la isweydiiyaa makhluuqan maxaanku idhaahdaa reer guuraaga ah, ama kan hawaayiga ah ma yani ama kan kaleba ma samayn karaa qaabka bini aadmiga oo kale ma iska dhigi karaa tashakul baa laydhaa tashkiil ma samayn karaa ha axaadiis iyo aayaad badan baa caddaynaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu ka warramaya dagaalkii badar waa kii isku soo shabbahay suraaqa binu maalik waid zayana lahum ashayطaanu acmaalahum wa qaala laa haaliba lakum alyowma min annaas wainii jaarun lakum wuxuu isu soo ekaysiiyey caaqilkii la odhan jiray suraaqa binu maalik waxaa kaloo dhacday markii nebiga calayhi salaatu wasalaam daara nadwa loogu shirqoolayay waa kii isu soo ekaysiiyey shaykhu min najd waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyubituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna yamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin marka wuu isu ekaysiin jira karaa bini aadmi iska dhigi karaa awooddaana ilaahay wuu siiyey inuu tashkiil qaadan karo waxa isweydiin leh meelaha uu u badan yahe uu dego ee yacni manaasisha u ah waa meelahee waxaan su la isu si aynaan innaga iyo makhluuqaadkaasi isugu dhicin inaad ogaato meelaha uu madaanada uu dego nebigu wuu diiday calayhi salaatu wasalaam ruuxu inuu ku kaajo meel goda meel godaho maxaanku idhaha bannaanadaa ka qodan markay culimmadu isweydiiyeenna waxay dhaheen laba midunbaa ka dhalanaya in makhluuq caadiiba ku jiro ama maxay ku jiraan quraanjooyin ama nafley oo aada dhibto iyo inuu ku jiro caalam aljinba ay degaan u tahay oo dabadeedna ay isku dhacdaan marka meelaha godadka ah ee meelaha ka qodan inaanad biyo bayla ku shubin inaanad yani kaadidaadiiyo la doonanin waa muhiim bay kuu tahay haddii masku jiro adigoo kaajay oo kugu soo boodo nijaasowday naxday balaaya kaa raacday haddii jinku jirana da wab isdilaysaan marka sababaha ugu badan ee innaga iyagu ay isku dhacna waxa weeye waa markaynu inagu inagoon bisinka qabsanin biyo bayla ay daadiyaan dadku ama dhagax weyn intuu meel ka qaado meel qashin oo kale uu ku tuuro ama ruuxu uu meel qashina iska soo maro isagoon bisinka qabsanin ama suuliyaashaoo kale marka la gelayo aanu bisinka qabsan bismillaah illaah inni acuudu bika min alkhubhi waalkhabaa'ifi iyo wixii la mid ah marka meelaha xashiishka lagu tuuro meelaha musqulaha ah iyo meelaha banaanada cidlada ah maxaanku idhahdaa meesgebiyada hoostooda way hadhsadaan geedahana way hadhsadaan laakiin booskay ka fadhiistaan waxa weeyaan hadhka iyo qaybna hadhkay fadhiistaan jidhkooda qaybna waxay geliyaan hadhka qaybna bannaankay fadhiistaan markaa nebigu way naga maanacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meesha hadhka ah ama cadceedda u wada bax ama hadhka soo wada gala waa xadiid saxiixa laakiin amaakinta jinka ha fadhiisanina oo maxay tahay amaakinta jinku waa halka kala badha ee cadceedda iyo hadhka qaybna jidhkiisa hadhku geliyaa qaybna bannaanka ayuu dhigaa waana amaakinta iyo meelaha ay u hooyada ama ay fadhiistaan markay haasaawayaan marka labada dhinac midun inaad wada gasho ayaa shareecadu ay ina faraysaa waxaa kaloo la inoo sheegay haddii rabbigaa xukumkiisa leeyahay qofka muslimkii marka uu dharka dhiganayo ama uu iska bedelayo dharka caalamka waxaa jira guryaha wax la yidhaahdo cumaar albeyt qolo guryaha iska soo iska degto oo saanqaafyada waxa iskaga noolaata qaarkood waxaa ah haddii aanad bisinka qabsanin in cawradaada ay arkaan markay cawradaada ay arkaanna inay cawradaadaas ishoodu ku tacalluqdo oo sida sidaa marka ay kugu asiibaan markasta oo aad marya furanayso inaad bisinka qabsato marka aad suuliga gelaysana inaad bisinka qabsato oo noloshaada aad mar walba ilaahay ku xidho sida markaad cuntada cunaysaba aad bisinka u qabsanayso markaad wax cabayso bisinka aad ugu cabbayso waxa kaluu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam caalamkan saqalaynku ama jinku inuu bidixda isticmaalo sida daayeerku u guran yahay daayeer midabk yani wax ku tura aragteen ma jiro bidixduu isticmaalaa jinkuna bidixduu isticmaalaa hadduu wax cabayo bidixduu isticmaalaa hadduu waxaan bidixdu isticmaala sidaa darteed ayaa qofka muslimka ah waxaa laga maanacay inuu bidixda isticmaalo wuxuuna u qaybiyey rasuulku midigta iyo bidixda hawlo u qaybiyey wuxuu wax allaaliya wixii karaamo leh midigta iskale wax allaaliya wixii qaaduuraad ana bidixda iskale bidixdaad iskaga siiminaysaa bidixdaad ku istishaysanaysaa wixii xashiisho bidixdaad ku tuuraysaa bidixda ku isticmaali maysida wax khayr leh waxalaaliyo wixii noloshaada ku tacalluqay laakiin la leexinayo baa bidixda lagu isticmaala marka baaraka allahu fiina wa fiikum mowduucan waa mowduucaad macluumaad badani ay ku duugan yihiin markaynu yacni gudagallo xanuunnadan isha iyo jinka iyo durada iyo sidee loo daweeyaa wax badan baa ina inaga soo geli doona baabkan waxaan jeclahay marka macluumaadkii aynu ka qaadanaynay jinka inuu caawo halkaa inoogu joogo wixii ka dambeeya waxaan gudagelayaa eh, baabkii kale ee maxaan ku dhaha cawrida iyo sixirkoo iyana baddhan ah markaa insha allah jimcaheenna dambe waxaynu ku talagelaynaa inaynu kelmado yaryar oo inagaga xidhmi doono baabka aynu tacliiqinno dabadeedna aynu isha iyo wixii ku tacalluqa aynu ka hadli doono biidn illahi albaari wasalaamu calaykum waraxmat ullah وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان البستان ساق لروضة وجنان